alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed in sha allahu tacaala waxaynu bilaabi doonaa risaalo la yidhahdo kitaab alarbaciin fi madhab الslf mana risaala qayima waa axaadiis maxdi ah bimacnaa waa axaadiis keliya oo kooban oo jawaamic ah axaadiistaas waxa marka ay tahay mawduuca madhab salaf ayaa sida cunwaankaba a ku aragtaan eh, ay ku saabsan yihiin marka arbaciin ayaa lagu magacaabay waa se dhowr iyo afartan ah, eh, xadiis wey kolle inta muraqamada ee raqmiga la siiyey waa sideed iyo afartan qaar kale aan raqmi ama number loo qorinna waa jiraan hal xadiis oo mukarar ahoo laba goor soo noqonayaana waa jiraan ka marka laga saaro sideed y afartanka toddobiy afartan buu noqonayaa waxaa qoray sheekh mucaasir ah axaadiista horta waxaa dheer baababka xadiis walba baab baa loo samaynaya oo mawduuca uu ku saabsan yahay baa baab looga dhigaya abwaabtaasina macnaha xadiidka ay caddaynaysa waxaa qoray sheekh mucaasira oo la yidhahdo caliy bnu yaxya alxadaadi waxaynu garanaynaa kollay mashaayikhda u raajacday oo waxaa raajacay oo kitaabkan akhriyey kala eh, ka tala bixiyeyna laba sheikoo weyn weyn laba sheikoo waaweyn mid waxa weeye waa saalix ibnu fawzan ibnu cabdillahi alfawzan waa sheekh macruuf ah musanafaad fara badanna leh muddo badanna iftaaga eh, ku shaqo lahaa oo fatwoonayay sheekha kale waa caliy bnu maxamed ibnu naasir alfaqihi isaguna waa sheikh weyn oo da- weyn musanafaadkiisuse ma badna laakiin waa leeyahay kutub waa leeyahay taxqiiqa iyo yani markaa kutubba waa leeyahay markaa risaalada maynu insha allahu tacaala aynu isku dayi doonaa inaynu dhigno arbaciinadana kutub badan baa laga qoray waxaase ugu caansan arbaciinka nawowi ayaa ugu caansan arbaciinka nawawina ramadaantii hore ayaynu akrinay waynu iska koobaynaa insha allah madhab salaf marka la tilmaamayana waxaa looga jeedaa salaf aan hormariyabe waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii yani saddexdii qarni ee khayrka lahaa ayaa loo jeedaa saxaabada iyo weliba saddexdii qarni ee khayrka lahaa cidda nool ee dariiqooda raacday ciddii saddexdaa qarni noolayd laakiin dariiqii saxaabada ka weecatay selafka kama mid aha oo haddaynu waxaynu ogsoonnahay macbad aljuhani ninkii la odhan jiray ee qadariga ahaa dee saddexda qarni waa noolaa wax ka mida oo iyadoo saxaabadii cidi ka nooshahay ayuu markaa yimi bimacnaa taabici buu xisaabsanaan lahaa lakin dariiqii saxaabada waa ka weecday wakada wasil ibn caطa naafic ibn azraq najdat alxaruuri yani rag badan oo soo baxay oo ama waktigii saxaabada dabayaaqadeedii yimi ama waktigii taabiciinta yimi oo dariiqii ka weecday baa jira dariiqii saxaabada ka weecday lama ictibaarinayo laguma tirinayo kuwaas inay salafka ka mid yihiin taa laguma tirinayo ereyga salafna waxaa laga soo qaatay nicmo salafa ana laki waata ta nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi cid kuu hormarta anaa kugu wanaagsan nicma asalafu ana laki faatima oo inantiisii ahayd waa uu sidaa ku yihi nabigu sala allahu alay wasalam marka halkaas ayaa laga soo qaatay marka dariiqii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta waddadoodii in la raacana waa mid laynoo ammaanay wadada saxaabada raacitaanka la raacaayo adila kusoo arortay qaala allahu tacaala waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra سبيل المؤمنين nuwallihi ma تولى wanuslihi jahannam laba shay baa la ysku laray ama la ysku cadfay in rasuulka la khilaafo iyo waddada mu'miniinta wadda aan ahayn in la qaado markaasaa waciidkii labadaa lagu wada xidhay oo isla socda goodigii naarta loogu goodiyaayey ciddii labada arrin la wada timaadda ayaa lagu sheegay inay naartaas yacni markaa ay gelayaan aayaddu markay soo degtay degtayna mu'miniintii joogtay waxay ahayd nabiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa ahayd afraad waa jireen mukhadaramiin ah laakiin waxa weeye haalibka nawaadir bay kuwaasi ahaayeene haalibka mu'miniintii joogtay waxay ahaayeen saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam alrasuul wa saxaabatu marka aayaddu saasay daliil ugu noqonaysaa in waxa weeye saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam la raaco wuxuu kaloo ilaahay yihi wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصari wاladina itabacuuhm bإxsani radia allahu canhum waraduu canhu kuwii horeeyey muhaajiriin iyo ansaar ba lahaa iyo kuwii wanaagga ku raacay ilaahay waa ka raali noqday iyaguna ilahay waa ka raali noqdeen kuwa wanaagga ku raacay waxaa soo gelaya ciddii ka dambaysay ilaa yawmi alqiyaama oo si oo wanaagsan saxaabada rasuulka sala allahu alay waslam u raacda itibaaca laynoo sheegayna waa itibaac yani biixsaan mid lagu samafalo wanaag lagula yimi mid laga dheereeyey iyo mid laga gaabiyey iyo mid laga weecday iyo ma aha markaysaga ariiqoodii si qumana wanaagsan waa in loo raaca aahiran waa bainan itibaacana waxaa soo gelaya kor iyo kal in laga raaco kor iyo kal in laga raaco ayaa soo gelaysa marka waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay raacitaanka la raacayo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo raalli ahaanshiya jannadii baa lagu xidhay labada mid walba waa lagu xidhay sida aayaddii hore khilaafka la khilaafay lagu xidhay markaysaa waxa naartii lagu xidhay waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahanam waxay culammadu ka daliishadeen sida waxa weeye shaekhu lislaam ibnu taymiya baa caddeeyey wa kadalika alcalaamatu bnu lqayim iclaamu lmuwaqiciinka uu ku caddeeyey in raacitaanka saxaabada rasuulka sala allahu alay slam la raaca inay tahay farad ayna sunno ahayn wajhulistilaakuna wuxuu yahay rasuulka in la khilaafaa inay xaaraan tahay baynu garanaynaa waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda shayga kale lagu sii cadfay ee xukunka laga simayna isagana waxaa ka dhalanaysaa raacista la raaco waddadii saxaabada wadda aan ahayn iyaduna inay tahay xaaraan inay tahay waayo shay xaaraana iyo shay karaahiya oo karaahatu tanziiha aan xaaraan ahay inta laysku cadfo in xukm lagu wada xidho ma dhacayso laa caqlan walaa sharcan miyaa la odhan karaa kii khamri cabbaa oo haddana caana cabbaa ciqaabta noocayo noocaas u leeyihi markiiba waxaa la odhanaya war maxaad caanaha ugu darta caanuhu soo xalaal maa yani shayga lagu cadfaayo oo inta lagu laro xukunka laga wada dhalinayo waciidka iyo goodiga ah waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye xaaraannimada ay ka siban yihiin walow haba sii kala weynaadaane taasaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya alcalaamatu bnu lqayim kitaabkiisa iclaam lmuwaqiciin waxa uu ku keenay lix iyo afartan daliil lix iyo afartan daliil oo u daliishanaayo dariiqii saxaabada in la raaca inay waajib tahay lix iyo afartankaa daliil wuxuu ka daliishanaya min kitaab illahi iyo min sunati rasul illahi sala allahu alay slam kitaabka ilahi iyo sunada rasuulka sala allahu alay slam a adilada loo daliishado waxaa ka mid ah xadiiska tilmaamaya muslim saxiixa kusoo wariyay nebigu yihi sala allahu alay wasalam النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون حديث مسلم baa صحيixa kuso wariyey nebigu wuxu uhi salى الlahu عalيه wasalam xidiguhu nabadgelyo waxay u yihiin samada hadday xidiguhu tagaan samada waxa u imanaya wixii loogu goodiyey waxaa loo jeeda qiyaamadii waa dhacaysa samadu waa dildilaacaysaa waana la duuduubaya wa ana amanatu liasxaabi baa nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam aniguna waxaan ahay nabadgelyaan u ahay buu yihi asxaabtayda ayuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam markaan anigu tago asxaabtayda waxa u imanaya wixii loogu goodiyey yani fitankii inay inay dhacaan inay dhici doonaan la sheegay ayaa imanaya وaصxaabii amanat lummatii nabigu wuxuu hi salى اlahu alيه waslam asxaabtayduna nabadgelyay u yihiin ummadayda faida dahaba aصxaabii ataa ummatii maa yucadun markay asxaabtaydu tagaan ummadayda waxaa u imanaya wixii loogu goodiyey xadiikaas waxa uu tilmaamaya yacni nebigu sala allahu alayh wasalam siduu nabadgeliyo asxaabtiisa ugu yahay ayaa asxaabtuna ummadda nabadgelyo ugu yihiin rasuulkiiyo saxaabadii baa la isku lanaya sida aayadda aayat nisa baa la isugu laray sida waxa weeye la isugu laray man kana calaa mili ma ana calayhi alyawma asxaabi waa utegi doonaaye in sha allah sida la ysugu larhay sida la ysugu larhay calaykum bisunati wa sunati اkhulafaaءi الraashidiin almahdiyiina caduu calayha bالnawaajid oo khulafadii oo madaxdii markaa saxaabada ahayd ayaa la yihi sunadoodii laazima calaykum bisunati nabigu kuma kaaftoomin wa sunati alkhulafaaءi alraashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha bالnawaajid mawduucaasi calaa kulli xaal waa mawduuc ballaaran waana mawduuc horena looga hadlay oo muxaadarad laga galay sheekh cabdillahi xaashi muxaadara ayuu ka galay mawduuca noocaas ah dariiqa saxaabada in la raaca inay waajib tahay waana muxaadaro sajilan ciddii u baahan ay raajici karto muxaadarad kaleo laga galayna waa jiraan culamadana kutubta ay aad ugaga hadleen wax ka midana aynu tusaalaynay oo misaalinay haddaba dadka qaarkood waxay yidhaahdaan saxaabadu maadaama ay ahaayeen bini aadam khata iyo sawaab mid walba ka suuragal yahay afraaddoodu ay khati'i karto waxaa la laazimayo waxaa loo jeeda ijmaaca waxay isku waafaqaan lakiin haddaan ijmaac jirin waxa weeye laguma khasbana in la raaco saxaabadii ijtihaadkooday lahaayeen dadka dambe imanayaana ijtihaadkooday leeyihin marka faham cusub in islaamka la fahmaana mamnuuc maaha bay yidhahdeen dad hadallada noocaasa ku dandaneeya ama ku celceliya waa jiraan rasaa-isha qaarkoodna ku qoray laakiin warkaasi waa mid qalada ah sax ma way jirtaa saxaabadu afraaddoodu inayna macsuum ahayn oo ay khati'i karaan laakiin hadday dhacdo saxaabada qaarkood inay khata'aan xaqi saxaabada ma wada seegaayo qaar kalaa sida saxda a sheegaya sawabka laakiin in la yidhaahdo faham cusub oo yani marka aan horeba markaysaga islaamka loo fahmayn nusuustaytayn u tagno aanu ka fahanno yani waxa weya ta' noocaas waa mid khalada waa mid khalada weeya waayo waxa laga dheefaya waa baadi diintuna waa itibaac waa raacis ee maaha ibtidaaci ikhtirac wax la bilaabanayo laska la iska bilaabanaya maaha calaykum biljamaca adiladu sheegaysaa jamacada in la laazimo adiladu waxay sheegaysaa waxa weyaan in la raaco yani waddadaas soo dhignayd in la raaco yani mid cusub la bilaaban watabic sabiila man anaaba ilay watabic sabiila man anaaba ilaya waddadada raac baa marka waxaa layna amray ariiqaas inaanu raacana layna amray ariiqaasna waa ariiqii badbaadada oo saxaabadii ummadda yada ugu khayr badnayd marka nebiga laga yimaado khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga dabeedna waxaa kusii xiga kuwa ku sii xiga qarni ahaan ugu xiga waxay saxaabadu ugu khayr bateenna waa raacista dhammayska tiran ee nebiga sala allahu alay waslam ay raaceen oo ummadda inay khayrka iyo sharkaba ugu yaqaaneen nebigana ugu itibaac badnaayeen oo ugu raacis badnaayeen ugu ikhlaas badnaayeen yani markaa sidaas iyadaa bay ugu fadli fahmadooduna waxay ahayn faham yani waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam uu diinta baray oo fahansiiyey markaa faham saxan baa fahamkoodu ahaa nawaadir bay ahaydeen khaladaday markaysaa qaldamaan qaarkood marka qaarkood ay qaldamaanna kuwa kalaa sidaa saxdaa sheegayay oo ma saxaabadu waa macsuum oo fardi kastoo ka midi waa macsuum ma afraaddoodu waxayna ku ijmaacin waa dhici kartaa inay khata'aan laakiin hadday khata'aan sida saxdee sawaabka ah kuwa kalea sheegaya oo caddaynaya haddii kale daa'ifadii muxiqada ahayd xaggay jirtaa waqtigii saxaabada laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xata yaatiya amru llahi wahum cala dalik marka dadka odhanaya fiqiga waa in la jadiidiyaa usuulu fiqi cusub waa in la dejiyaa ya faham cusub oo marka isaga yani casri ah waa in islaamka lagu fahmaa waxa weeye waa mid qalada ah. waa mid aan sax ahayn yani markaa qaabka caynkaasi la sheegaya midaan sax ahayn yani asalka la raacayaa waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam fahamka loogu taqayudaye yani dabrayaana waa fahamkii yani markaa saxaabada waa fahamkii selafka fahamkaas cinda tanaazu marka la isqabto in fahamkaa la isla noqdaa waayo nusuustii waxaa jira nusuus mutashaabiha mid waliba waa inaanu odran anigu sida ila muuqataan u fahmayaa carabi waa aqaana nusuustii u arkaa marka waxa weeye yani saxaabadii hadday si u fahmeen mamnuuc maahana inaan si kale u fahmin haatay culamada qaarkood odhan jireen sida imaam axmed ibn xambal raximana allah wa iyaahu waatuu yidhi iyaaka wamas'alaة laysa laka fiiha imaam waxaad iska ilaalisaa masalada aanad imaam u lahayn masale aanad imaam u lahayn iska jiro iska ilaali aqwaasha culamada ee ay kaga hadlayaan in aasaartii la raaco saxaabada aasaartii salafka dariiqoodii markaa in la qaado ay ku tilmaamayaan waa badan yihin aada iyo aad ayay culammadu marka taa u booriyeen marka waa mawduuc sidiisa markaysaa markaa isaga ballaadhan laakiin kelmaddaa tilmaantaa baana hadda anigu ku kaaftoomaya risaalada laqbadeeda angalo bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi magaca ilaahay baan arraxmaani ilaha naxariista ballaadhan ku sifaysnan magiciisaan alraxiimi ilaha naxariistiisa gaadhsiinayo ciduu doono khalqigiisa ka mida baan ku bilaabaya isimka waxaa loogu bilaabaya isimka ilaahay tabaruk laga barakaysanayo waxaa loogu baranaya waxaa loogu bilaabayaa waxaa loogu bilaabayaa ku dayasho nebiga sala allahu alayh wasalam lagu dayanayo oo waraaqaha uu qori jiray bisim buu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaan araxiim waxay kaloo culamadu yidhahdeen iqtida'an bikitaab illah iyo watibaacan lirasuul sala allahu alay wasalam ama xadiiska kulu amrin di balin laa yubda'u fiihi bismi illaahi fahuwa abtar fahuwa aqطac xadiiska culamada qaar waa soo dhaweeyeen laakiin aimada qaarkood waxay caddeeyeen inaan duruqiisu isku weynayn sheekh albani baana aada u tafsiiliyay wuxu uhi waa daciif jiddan duruqdiisa markuu shaandheeyeyna wuxuu yihi wax iskabi kara kuma jiraan almuhim waxaa ku filan nebigu sala allahu alayh wasalam waraaquhu diri jiray iyo heshiiskii uu quraysh laka la qortay markuu la heshiinayey waxaa lagu bilaabay bismi illahi araxmaan raxiim waraaqihii hiraqla iyo uu diray waxaa lagu bilaabay bismi illahi araxmaan raxiim yani itibaaca taasaana ugu firan bismigu jaarkiiyo majruurku wuxuu ku tacalluqayaa caamil la qadaraayo ama abtadiu ama caam ah ama khaas aho u alifo ama usannifo la yidhahdo magaca ilahay baan ku sanifaya ama ku qoraya kitaabkan ama magaca ilahay baan ku bilaabanaya allahna waa isimka asmaada ilahay ugu weyn marka asmaada kale waa ka macrifo badan ya bay culamadu yidhahdeen waxaana culamada isugu khilaafaan ma mushtaq ba mise waa jaamid lakin saxiixu wuxuu yahay inuu mushtaq yahay oo aliha ya alahu laga soo ishtiqaaqay ilaahatan saasaa saxiixa wax dhibina markaa kuma jiro taas sida saxiixi waxay tahay waa in mushtaq uu yahay oo aliha ayaa alahu laga soo ishtiqaaqay dhibaatana kuma jirto waayo marka leeyahay waa mushtaq loogama jeedo magacu waa soo dariyey lagama tilmaamayo ee asmaada ilaahay waa qadiim ee waxaa looga jeedaa asmaada iyo masaadirta yacni waxaa ka dhaxeeya xuruuf iyo macnaa ka dhexeeya qadar macnona waa wadaagaan xuruufta asalka ana waa wadaagaan waxaa kaloo looga jeedaa mushtaqu mushtaqu minhuga macno ka ziyaado abuu koobsanaya inta laga tilmaamaya waa taas sida uu caddeeyey alcalaamatu bnu lqayim kitaabkiisa badaa'ic alfawaa'id waalbadaa'icu kasmihi badaa'ic kitaabka badaa'ica la yidhaahdaana sida magaciisu badaa'icu yahay buu badaa'icu yahay waa ismun calaa musama waa magac maqaamkiisii ku dhacay cilmiga taalacdaa garan kara faaidada markaysaa uu faa'iido badan yahay kitaabkaas alraxmaan iyo alraxiim marka allah alilaahu baa asal ku ahaa ilaahun wuxuu noqonayaa ilaah bimacnaa ma'luuh baa loo jeeda waa mid la ilaahsado mid la caabudo waa ficaal oo mafcuul loo jeeda ilaah baa waxaa la gashay al al ilaahu bay noqotay markaasaa kasrat isticmaalkii hamzada loo xadfay yidhahday ashyaada caynkaasa waxay culamadu u sheegayaan waa litafhiim wa ilaa in markaysaga ay dambayso mar dambe markaysaga isticmaalkan allah ay timi ma aha ee waxay u jeedaan waa liltaqriib ila alafhaam si ay fahmada kuugu dhaweeyaan markay leeyihiin yaqulu asalkeedu wuxuu ahaa yaqwulu weligeedba carabi yaqulu kuma hadlin abadan laakiin maxay u leeyihin yaqwulu asalkeedu ahaa markii loo fiirsadaa la arkay inay sidaas markaysa markaa ay tahay sidii u munaasibka ahayd oo dad kale loo fahansiin karayay markaasaa sidii loo sharxay marka tanna waa oo kale marka waxa weeye waa calam cala daat ayay marka allah calam wuxuu u yahay ilaahay cidaan allah ahayn laguma iطlaaqi karo allah marka waxaa laga tilmaamaya almacbud alxaq macnihiisu waa ka la caabudee xaqa ah ama xaq lagu caabudo macnaha saasaa loga jeeda cabdullahi ibnu cabbaasna waa tilmaamay macnaha ishtiqaaq oo markuu yihi dulcubudiyati allah markuu fasirayay muxuu yihi dululuhiyati walcubudiyati calaa khalqihi ajmaciin allah saas ugu fasira alraxmaan alraxiim raxmaa laga soo ishtiqaaqay marka culamada qaarkood waxay yidhahdaan alraxmaan waa ka si caama u naxariista alraxiimna waa ka si gaara mu'miniinta ugu naxariista culamada qaarkoodna waxay yidhaahdaan alraxmaan waa sifatu daat sifada laga qaadanayaa marka waxaa laga tilmaamayaa waa ka raxmadda ballaadhan ku sifaysan waa kan raxmadda ballaadhan ku sifaysan alraxiimna waa almuusilu raxmatahu ilaa man sha'a min khalqih waa ka raxmaddiisa gaadhsiinayo cidduu doono oo khalqigiisa ka mid ah marka labada sifee laga kala qaadanaya ila ism kastoo asmaada ilahay ka midi ah, sifuu koobsanaya kullu ismin min asmaa illahi yatadamanu sifatan walaysat kullu sifati min sifaati illahi tatadamanu isma magac kastoo magacyada ilaahay ka midi ah wuxuu koobsadaa sifo laakiin sifo kastoo sifaatka ilaahay ka midi ah ma koobsato magac ma koobsato oo sifo kasta lagama dhalin karo markaysaga isim laakiin isim kasta waxaa juz macnihiisa ama qayb macnihiisa ka mida waxa ah sifanimo masterkiisaa la qaadanayaa sifaa laga dhigaya marka waxa weeye alraxmaan iyo alraxiim marka alraxmaan iyo alraxiim mid walba sifatu raxma ila masderkeedu wuxuu noqonaya raxmu noqonaya laakiin waxay yidhahdeen culamadu sida calaamat ibnu lqayim uu yidhi culamo kalena markaysaga ay ku raaceen oo ibnu cuthaymiin iyo hayrkood hayrkiiba ka mid yahay waxay yidhaahdeen midna sifada laga qaadanaya waa sifatu daat midna sifada laga qaadanaya waa sifatu ficl araxmaan sifada laga qaadanaya waa sifatu daat oo daat ahaan buu ugu sifaysnaa awalan wa azalan wa abadan raxmo iyadoo marxuum loo naxariistaaba aanu jirin oo makhluuqaadba jirin ayuu raxmo ku sifaysnaa raxiimna sifada laga qaadanaya waxa weeye waa sifatu ficlin waa sifo ficil waxaa laga tilmaamayaa inuu raxmaddiisa cidduu doono gaadhsiinayo cidduu doono gaadhsiinayo alxamdu lilahi w slى اllahu wslama wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa la gaara ama lilaahi ilaahay baa mutaystay wa sala allahu ilaahay ha u naxariisto waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray wasala allahu ilaahay ha ammaano wasallama ha nabadgeliyo ama wasallama ha salaamo wa baaraka ha barakeeyo calaa cabdihi addoonkiisii wa rasuulihi iyo rasuulkiisii muxammadin moxamed ahaaday wa calaa aalihi qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam korkoodana ilaahay ha u naxariisto ha barakeeyo wa asxaabihi iyo saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam waman tabicahum biixsaan iyo ciddii raacday saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam oo ku raacday yani si qumanoo wanaagsan xaalay ku samafalayaan raacay ilahay iyagana ha ku saliyo hana salaamo hana barakeeyo wuxuu sheekhu bisimkii raaciyey mahadnaqa u ilahay u mahadnaqahay alxamdu lilah qur-aankana waxaa soo aroortay mawaadic cadiida oo allah yani waxa weeye uu xamdiga isu sugaayo ama isu mahadnaqaayo isagoo addoommada baraaya siday ugu mahadnaqaan siday ugu mahadnaqi lahaayeen uu baraayo ma axadun axaba ilayhi lmadxu min ajli dalika madaxa nafsah sida xadiis ku soo aroortay nabigu yuhi sala allahu alay wasalam cid ilaahay ammaan ka jeceli ma jirto sidaas aawadeed buu ilaahay isu ammaanay وصلى الله وسلم وbaaرك عlى عبdه ورasuuلihi محamdi صliga iyo salaamta labadaba waa layn amray صalوu عalayhi وaslimuu تsliima labadiba waa isku laray sheikhu وصlى الlaه وsلم وbaaرك عlى عabdihi وrasuulihi محamdi nabiga slى الlahu عalيه وasلم saliga lagu salinaayo salli iyo salaam salligii koobsado waa lagu sallin karaa lakin salaatu ibraahimiya iyadu waxay ku saabsan tahay waa salaada gudaheeda sida riwaayaadka qaarkood kuso aroortay ee ma aha in laga tilmaamayo kayfiyadan ibraahimiyada ahayn inaan nebiga loogu sallin karin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna fi salaatina marka waa taqyiid saas aawadeed saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam kayfiyaad kale ayaa laga hayaa aan ahayn ibraahimyada inay ugu salliyeen waktigaan salaada ahayn waana riwaayaadka qaarkood baa laga daliishaday sida ducada marka masjidka la soo gelayo kaleo la yidhahdo dikriga la yidhaahdo bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma aftax lii abwaab raxmatik xadiiskana culamada qaarkood waa taxsiiniyeen oo waxay yidhahen wa xadiis xasana fi majmuci uruqi marka idan salliga salaada marka laga baxsan yahay kayfiya aan ibraahimiyad ahayn waa lagu salin karaa yani waxa waa mashruuc wey saas aaweed buu sheekhu wuxu yihi wasala allahu waslama wabaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadin cabdihi waxaa loo jeedaa nebi moxamed sala allahu alay wasalam waa addoon ilaahay dadka qaar waxaa dhici karta inay moodaan in nebiga addoon ilaahay lagu sheegaa inay tahay waxa weeye nuqsaan loo nisbaynayo laakiin sax maaha warkaas addoon ilaahay waa sharaf sifadaas marka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa addoon ilaahay waxaan arkay mid eh, cajlo duubay markaasaa wuxuu idhi nimanka dhallinyarada ahi marka ay nebiga xataa marka waxa weeye ku sallinayaan ama ay sheegayaan waxay yidhaahdaan cabduhu wa bay yidhahdaan ama wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa bay odhanayaan intaynay risaaladda sheegin bay addoonnimo sheegayaan taasina waa tanqiis buu yidhi mid khuraafi iyo cajalad caynkaasa duubay ayaan mar arkay ashridaan ku radiyey ashridadana waxaa weeye codkiisii anigoo waqtiyada qaar soo daynaya ashridadaasina waa ashrido ama cajridadahaasi waa cajirado faafay cidda u baahan heli karto almuhim nabiga sala allahu alayh wasalam in la yidhahdo addoon ilaahay de isagaa ina amre inuu addoon ilahay ku sheegno inu idhahno addoonkii ilahay iyo rasuulkiisii weeye oo wuxuu nabigu yihi sala allahu alay slam xadiiska bukhaariga laa tudrunii kama atrat inasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabd llahi warasuuluh ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryamo ammaantiisa ugu talax tageen wax kaleba ma ihi addoon baan ahay buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam faquluu waxaad tidhahdaan cabd اllahi warasuuluhu rawahu lbuhaariyu fi صaxiixi min xadiisi cumar ibn khaaab bukhaari baa saxiixiisa kusoo wariyey min xadiisi cumar ibn khaaab ka soo wariyey marka nebiga amray in lagu sheego inuu cabdullahi warasuuluhu yahay ataxiyaadka laftiisay kusoo aroortay ataxiyaadka cabdullahi ibn mascuud ee bukhaari iyo muslim soo wariyeen in la yidhahdo ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh axaadiis kaloo badan bay kuso aroortay balan qur-aankay kusugantay inu addoon ilaah yahay subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina tabaaraka aladii nazla alfurqaana calى cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira wa anahu lama qaama cabd اllahi yadcuuhu kaaduu yakunuuna calayhi libada aayaad mutacadida baa ku soo arooray inuu addoon ilaahay yahay sheegi marka waa sharaf in la yidhahdo waa addoon ilaahay wa rasuuluhuna waa loogu daray siduu nebigu isugu daray waana rasuulkii ilaahay waana addoonkii ilaahay bacdu ahlicilmi markay axaadiistaa fasirayaan waxay ku tacliiqiyeen waxay yidhaahdeen cabdun falaa yucbad warasuulun falaa yukadab walakin yuطaac wayutabac maxaa labada la ysugu larhaya waxaa laynagu baraarujinaya inuu yahay addoon oo aan la caabudayn inuu yahay rasuul oo aan la beeninayn ha yeeshe la raacayo oo la aطeecayo وbaraka عalى cabdihi وrasuulihi muحamadi وعalى آlihi وaصxaabih nebigu magacyo badan buu lahaa axmed baa ka mid ahaa moxamed baa ka mid ahaa maaxi baa ka mid ahaa xaashir baa ka mid ahaa caaqib baa ka mid ahaa nabiy raxma nabiy tawba yani asmaa mutacadida ayuu nabigu sala allahu alay wasalam magaca moxamedna qur-aanka afar mawdic buu kaga yimi afar meelood buu kaga soo arooray qur-aanka axmedna magacyadiisa qur-aanka lagu sheegay buu ka mid ahaa mubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed waatuu xasaan bnu haabit uu yidhi washaqa lahu min ismihi liyujilahu fadulcarshi maxmuudu wa hada muxammadu yani magaca ilahay iyo magaciisa magaca rasuulka sala allahu alayh wasalam baa la kala dhambalay buuri oo ilahayna waa maxmuud nabiguna sala allahu alay wasalam waa muxamed cala sabiil ikhbaar buu maxmuud u yidhi lakin ismka ilaahay waa xamiid lakin waa xamiid bimacnaa maxmuud faciil bimacnaa mafcuul laakiin min baab alikhbaar oo nadmiga markaysaga kun ku hagaajisanaya ayusaa wuri marka xamiid waa maxay waa mid la mahadiyey muxamedna waa mid in badan la mahadiyey wa calaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan qaraabada nabiga sala allahu alay slam korkoodana salliga iyo salaamta iyo barakadu ha ahaato qaraabada waxaa loo jeeda qaraabadii mu'miniinta ahayd baa loo jeedaa waa ciddii reer banu haashim ah iyo reer banu mualib mu'miniinna ahayd oo iimaan ku dhimantay haddii aanu mu'min ahayn ma soo gelaayo qaraabadaa loo ducaynaya banu hashim iyo banu mualib waa inuu yahay waana inuu muumin ahaa saas aawadee abulahab nebiga adeerkiisii rum u ahaa haddana maca dalik aalka nebiga sala allahu alay slam in loo ducaynaya ma soo geliyo qaraabada leh kama mid ahaa wuxuu ku waayey kufriga iyo gaalnimada markaa uu doortay taasuu ku waayay bacdibaa waxay yidhaahdaan maqaamu duca marka la joogo qaraabada nebigee loo ducaynaya atbaacdiisaa loo jeedaa cidday doonaan baa ha noqdaane sidaana waxay u yidhahdeen si ay u waasiciyaan markaasaa qaarkood gabay ka dhigeen aalu nabiyi hum atbaacu millatihi min الsudani wاlcajami wاlcarabi yani aalka nabigu sala allahu alayh wasalam waa cidda diintiisa raacday ha ahaadeen yani dadka afrikaanka madow ama ha ahaadeen cajam ama ha ahaadeen carab low lam yakun aaluhu ila qaraabatahu low lam yakun aaluhu ilaa qaraabatuhu salla almusalli cala taaqi abi lahabi haddii aalka nebigu sala allahu alayh wasalam qaraabadiisa mooyaane cid kaleba ayna noqon lahayn ka sallinaya markuu leeyahay wa calaa aalihi wuxuu ku sallin lahaa daaqigii abulahab lo odhan jiray marka si ayna taasi udhicin waa in la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa qaraabada waxaa loo jeedaa aalka nebiga sala allahu alay wasalam diintiisa cidda raacday laakiin laazimka uu is yidhi waa ka laazimaysaa kama dhalanayso waayo kumay tegin culammada sidaa odhanaysaa qaraabada nebigu waa reer banu haashim ama waa reer banu haashim iyo reer banu mutalib odhanaysaa una ducaynayso aalka sidaa ugu ducaynaysaa ma qabaan inay calal ilaaq tahay ee waxay leeyihin waa ciddii markaa mu'miniin ahayd oo iyaga ka mid ah saasaawadee marnaba abulahab iyo ciddii la nooc noqotaa ma soo gelayso wa asxaabihi asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam yani korkooda ha ahaato salliga iyo salaamtii barakada salliga culamada badankood waxay ku fasiraan raxmadda raxmadday ku fasiraan culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen salliga waxaa looga jeedaa sana'uhu calayhi cinda almalaa'ika waana sida abulcaaliya ah, rufeyc ibnu mihraan oo taabiciinta ka midi waa siduu ku fasiray bukhaarina uu saxiixiisa kusoo arooriyey oo salliga ilaahay waxaa loo jeedaa salaat ullah sanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika alcalaamatu ibnu qayimna waa sida uu arjaxay oo kitaabkiisa jala' lafhaam fi salaati calaa khayr اlanaam waxa uhi wejigaas in lagu fasiro ammaanta uu ilaahay ammaanayo oo malaa'igta ka ag ammaanayo shan iyo toban weji bay kaga raajaxsan tahay in raxmad lagu fasiro shan iyo toban weji ayay kaga raajaxsan tahay buuri ahlucilmiga qaarkood waxay dhahay hadii raxmad lagu fasiro waxaa loo lagu fasiraya raxma khaasa raxma khaasa ayaa lagu fasiraya calaa kulli xaal hadday raxmad noqoto iyo hadday ammaan noqoto mid waliba nebiga waa u xasishay laakiin waxaa loo jeedaa ilaahu usii siyaadi oo usii kordhi waman tabicahum biixsaan waxaa soo gelaya ilaa yawmi alqiyaama ciddii raacday ayaa soo gelisa ama bacdu فهذه sabcat wa arbacuuna xadiisan haabitan tani waa to waa toddoba iyo afartan xadiis oo haabitan sugan oo nebiga sala allahu alay slam ka sugan sugnaanshaha waxaa soo gelaya yacni darajaadkii qabuulka dhammaantood oo inuu xasan yahay iyo inuu saxiix yahay inuu xasanu lidaati yahay saxiixun lidaatihi inuu saxiixun ligayri yahay afarta nooc waa soo gelaya jamactuhaa axaadiista toddobiyo afartanka ah oo aan kulmiyey oo soo ururiyey libayaani usuuli muhima u soo ururiyey oo isugu keenay asalla muhima caddaynta la caddaynaayo asalladaa muhimka ahoo tatacallaqu bilmanhaji asalafi yacni la xidhiidho ku saabsan dariiqa markaa selafka waddada selafka loo nisbeeyey ku saabsan waddada selafkana waxaa soo gelaya ictiqaad iyo camal mid waliba soo geliyay wa xarastu waa ku dadaalay cala almutuuni almukhtasara matniyada koob kooban ee macnahoodu badan yahay erayadooduna yar yahay waa ku dadaalay qadar alistitaaca intaan kari karo ayaan ku dadaalay oo axaadiista sidaad ka arki karto axaadiis dhaadheeri kuma jirto waxaan sidaa ugu dadaalay xataa yashula xifduha si uu u fududaado qaybista la qaybayo ee la xafidayo yani si u u fududaado ayaan markaa ugu dadaalay axaadiistaa koobkooban wa wadactu likulli minha waxaan u yeelay mid kastoo axaadiistaas ka mida cunwaanan cunwaan baan u yeelay cunwaanku waa marka inaguba cunwaanu baynu idhahnaa cunwaan iyo cinwaan iyo cunyaan iyo cinyaan iyo iyo culwaan inta waa la yidhahda in waaw laga dhigo iyo in ya laga dhigo iyo in mid walba la kor dhigo iyo in lahoos dhigo luqa ahaan afartaasi waa bannaan culwaan in la yidhaahdana waa bannaan tahay sida waxa weeye kutubta luqada ku sugan oo qaamuusulmuxiid kuwa qorayo wa wadactu likullin minha waxaan u yeelay mid kasta oo ka mid ah axaadiistaas cunwaanan cunwaan ama baab baan u yeelay yunaasibu maqsuud arisaala ku habboon ujeeddada risaalada laga lahaa ku habboon oo manhaju salaf in lagu caddeeyo ayaa ujeeddadii risaaladu ahayd marka cunwaan u munaasiba ayaan markaa u yeelay oo xadiiskana marka waxa weyaan laga qaadan karo oo lagala soo bixi karo wa ashkuru fadiilata shaykh alcallaamati sheikhu wuxuu yidhi waxaan u shukri u shukri naqayaa fadiilata shaykhi sheikhii fadli badanaha ahaa ee alcallaamati cilmi badanaha ahaa ee saalix ibni fawsaan alfawsaan xafidahu llah ilaahay ha ilaaliye baan u shukri naqaya shakara shakarahu iyo shakara lahu mid walba waa la yidhahdaa an ishkur lii waliwaalidayk marka lugada carbeed laamna waa lagu gudbiyaa mafcuulka in toos loo siiyo shakarana waa dhacdaa marka hadda toos buu sheekhu usiiyey wuxuu sheekha ugu shukri naqayaa ciddii wanaag kuu gasho oo bini aadama inaad u shukri naqdo waa arrin markaa waxa weeye waajib wey nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi man laa yashkuru nnaasa laa yashkuru allah kaan dadka u shukri naqin oo ciddii wanaag u gasha aan u shukri naqin laa yashkuru allah ilaahayna uma shukri noqon ilaahayna uma shukri noqon saas aaweed cid alla ciddii abaal kugu leeg hadday waalidadaa tahay hadday ciddii wax ku bartay tahay haddii ciddii wanaag kale kuu gashay tahay waa in wanaaggiisa aanad ka abaal ka darin oo abaallaawe aanad noqon ya xafidahu llah xaysu sharafanii bimuraajacatiha maratayn waxaan ugu shukri naqayaa goortuu igu sharfay eegista risaaladan la eegaye la raajacayo ee dib loo eegeegayo maratayn laba goor yani shiiku si uga tala bixiyo ayuu u raajacayay talooyinna waa siiyey waatxafanii bifawaa'ida qayimatin waxaanuu ii hadiyeeyey oo hadiyadii i siiyey tuxfa waa hadiyadda waatxafanii bimacnaa ahdaani wuxuu ii hadiyeeyo hadiyadii i siiyey bifawaa'ida faa'iidooyin qayimatin yani qiimo badan jacalaha allahu fii mawaasiini xasanaati ilaahay ha ka yeelo yani raajicistaas iyo fawaa'iddaa uu yani markaa isiiyey ee ii hadiyeeyey miisaanada xasanaadkiisa markaa ilahay ha ugu dareen wa xiina sa'altuhu an yuqadima lahaa goortaan shiikha weydiiyey inuu muqadimo u sameeyo oo risaalada kaga hadlayo ama ku ammaanayo qaala sheikuu wuxuu ihi laa uqadimu xadiisa rasuuli sala allahu alay wasalam wax muqadima anigu uma samaynayo xadiiska rasuulka sala allahu alay wasalam yani xadiiska rasuulku sala allahu alay waslam sidiisu u soconaya sidiisayna waajib tahay qof kastoo muslim inuu qaato waana axaadiis saxiixa badankooduna waxay ku jiraan bukhaari iyo muslim ama bukhaari bay ku jiraan ama muslim bay ku jiraan dhowr iyo toban xadiis ayaan bukhaari iyo muslim ku jirin dhowr iyo tobankaa xadiisna waa axaadiis culamada qaarkood ay markaysaga quweeyeen waxaynay u badan yihiin axaadiistaasi axaadiis qabuul culamadu kula kulantay qabuul caam ah laa uqadimu lixadiisa rasuuli sala allahu aleyh wasalam wax muqadimaa uma samaynayo xadiiska rasuulka sala allahu aleyh wasalam aladi laa yaqbalu xadiisa laa yanfachu shay kaan xadiiska aqbalayn buu shiiku yidhi sheekh fawsan kaan xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam aqbalayno qaadanaynin laa yanfacuhu shay waxba anfici maayaan muqadimo shiikh waxba markaa anfici mayso hada fii qalbihi marad ka xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam aan aan aqbalaynin aan qaadanaynin qalbigiisa waxaa ku sugan xanuun cudur baa ku jira nasal allah alcaafiya waxaa waajiba xadiidka nabiga sala allahu alay waslam in sidiisa loo qaato ayaa waajiba fakanat hadihi alkalimatu darsan cadiima fi tawqiiri sunati nabawiya waxay noqotay kelmaddani daris weyn bay iyaduna noqotay oo ku saabsan fi tawqiiri sunati nabawiya weynaynta la weynaynayo sunada nabiga sala allahu alay wasalam la weynaynayo sunadii rasuulka sala allahu alayh wasalam la weynaynayo kama ashkuru fadiilaة الshaykh اcalaamati waxaan sidaa sheika ugu shukri naqay sidaan ugu shukri naqaayo sheika kale ee cilmiga badan cali bn maxamed nasir afaqihi la yidhaahdo xafidahu اllah xayثu tafadala bimuraajacatiha goortuu isaguna yani fadli sameeyey ama gallad iyo wanaag galay oo uu ku galay bimuraajacatiha inuu risaalada raajaco wa afaadanii uu ifaa'ideeyey bimalxuudaatin yani masaa'il la baraarujiyo oo haamatin malxuuda waxaa la yidhahdaa min alaxdi baa laga keenay laxdi waa maxay waa daymada la yidhahdaa malxuuda waa masale la dayayo la eegayo mulaaxada la yidhahdaa mulaaxadaatna waa lagu jamciyaa hadda luqada daarijka ah ee lagu hadlo laakiin waxay bacdi yidhahdeen mucaasiriinta ka midi mulaaxada waxaa ka fiican malxuuda markaa sida waxa weeye si fiican waa saasay yidhahdeen in malxuuda la yidhahde mulaaxada aan la odhan marka mulaaxadada qaar baa ka hadla fasiixnimadeeda marka wa afaadanii bimalxuudaatin haamma wuxuu i faa'iideeyey yani markaa masaa'il markaa uu baraarujiyey oo la dayayo oo muhima yani tambiihaad muhima fajazaahu allahu khayra aljaza ilaahay ha abaal mariyo abaalmarintii ugu khayrka badnayd wuxuu nabigu yihi sala allahu alay slam man sanaca ilaykum macruufa fakaafi'uu fain lam tajiduu ma tukaafi'uunahu fadcu lah kii wanaag idin gala u abaalguda haddaa weydaan waxaa ugu abaalguddaan u duceeya saas aawadeed sheekhu waa u duceeyey fajazaahu allahu khayra aljaza xadiiskani wuxuu sheegayaa kii yidhaahda jazaaka allahu khayra faqad acdama asana ammaanta waa weyneeyey wallaha as'alu an yajcala hadihi risaalata khaalisata liwajhi اlkariim wallaha ilaahay as'alu waxaan ka baryayaa an yajcala inuu ka yeelo hadihi risaalata risaaladan khaalisatan mid u saafiya liwajhi اlkariim wajgiisa sharafta leh waa listus iyo yani qasad kale aanu ku jirin inuu ka yeelo wa an yanfaca biha iyo inuu ku anfaco man qara'ahaa aw xafidahaa inuu ku anfaco kii akriya risaaladan aw xafidaha ama qayba oo xifdiya inahu khayru man su'ila waayo ilaahay cid wax la weydiisto waa ka ugu khayrka badan wa akramu man acطaa wa akramu man kiina waa waa ka ugu sharafta badan cid wax bixisa w slى اllah وslma وbaarak عlى cabdih وrasulih mحamadi وعlى alih وصaxbih yani intaasi waxa waa muqadimadii markaysaga kitaabka marka in sha allahu tacaala eh, waxaynu gudageli doonaa yani darsiga marka waxa berri baynu in sha allahu tacaala si toosa u bilaabi doonaa maanta iska muqadimay ahayd waxaynu ku dadaalaynaa inaynu ku dhammayno yani inta marka ramadaanta ka hadhay inaynu ku dhammaynayno insha allahu tacala ku dadaalaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk